bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi وaalih وsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii sagaashan iyo koobaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim baabu اdaliil calى ana اlmuslima laa yanjus wuxuu baab yahay daliilka tusaya ruuxa muslimkaa inuusan nijaasoobaynin ama uusan wax ka yimid uusan asagu lafihiisa nijaas ku noqonayn xadaثnii زuhayr bn xarbi qaala xadaثna yaxya yacni bn saciid ibn faruuq alqaطaan buu u jeedaa qaala yaxya wuxuu yidhi xumaydun xadaanaa xumayd baa noo sheeg noo tabiyey yani waxaa la kala hormariyay mubtadiya khabarki ayb ama ficilki iyo faacilki xadaanaa xumaydun meesha ahayd baa lii xumaydun xadaanaa ayb marka wax dhiba ma laha way dhacdaa marar badan buu ay sameeyaan qolyaha musnidiinta xadiidka wariya qaala yaxya bnu saciid wuxuu yidhi xumaydun xumayd awiil xumayd abi xumayd awiil baa xadaanaa noo tabiye xa waxadaana abubakr bn abi shaybata wallafdu lahu lafdigan asagaa iska leh xadaanaa ismaaciil bnu culayata can xumayd bn abi xumayd awiil can abi raaficin wasmhu nufayc in badan baynu soo maray can abi hurata radi allahu tacaala canh annahu laqiyahu nabiy wuxuu sheegay asaga aba hurayre ah inuu nabigu la kulmay alayhi salaatu wasalaam fii ariiqin wado-o min turuqi lmadiinati madiine wadooyinkeeda ka ah wa huwa junubun abu hurayro janaabo qaba isagoo janaabo qaba fansalla markaasuu siibtay waa dhuntay wey gas buu siiye ama dhas buu siiye wey yacni waa inaad adoon lagu dareemin aad dhaqaaqdo si aan la dhowroofin baad u baxsanaysa ama aad eh, u dhuumanaysa insilaalku sidaas wey fadahaba waa tegay abu hurayra fakhtasala markaasuu soo qabaystay oo ka soo maydhay janaabadii fatafaqadahu nabiyu nabigaa tabay oo waayey ila markuu ishiisaa ku dhacday nabigu markuu uhi abu hurayra sumaana arkayn xaggee ka baxay aw falammaa jaa'ahu markuu nabiga u yimid qaala nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ayna kunta ya abaa hurayra abaa hurayru xaggeed ka baxday wey xaggeed ahayd yacni xaggeed aadday qaala ya rasuul allah rasuulka ilaahay ow laqiitanii waxaad ila kulantoon isaragnay wa ana junubun anoo qasli qaba fa karihtu waxaan kahooday an ujaalisaka inaan kula fadhiisto ee anoo janaabo qaba xataa akhtasila ilaa aan ka soo maydho faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka ilah subxaana allah allah ceeb ka hufan waa tacajub ahaan looga jeedaa tacajub ahaan nabigu waa la yaaban yahay ina almu'mina ruuxa mu'minka a ah laa yanjusu ma nijaasoobo ruuxa muminka xaya wa mayitan nijaas ma noqdo xagga sanadka xumayd aطawiil iyo abu raafic waa loo dhexeeyaa xumayd ibn abi xumayd aطawiil iyo abu raafic nufayc waa loo dhexeeyaa marka bakr bn cabdilaahi اlmusani wadaadkaasaa meesha ku jira o udhexeeya laakiin xaafid ibn xajar fi kitaabkiisa anukat diraaf calى tuxfat اlashraaf wuxuu yidhi nusahda muslim badankood bakr ibn cabdilaahi اlmusani waa ka dhacay laakiin nusakhda qaarkood ay maqaaribadu wariyaan oo min nusakhi saxiixi muslim ah wuu ku jiraa bakr bni cabdilaahi almusani sidoo kale wuxuu hi nusqooyin anugu aan hayo oo bikhai abilxasan almuraadi alraawi can ilfaraawi alraawi eh, lisaxiixi muslim ayadna way ku jirtaa eh, saqadka uu ku jira yani waa maxay wuu sugan yahay bakr bni cabdillahi almusani baa ku sugan sidoo kale abu mascuudan adimishqi waxay sheegeen nusuxda ayagu ay hayaan in bakr bn cabdillahi almusani uu ku jiro wakadalika waxaa sheegay khali bn cabdillahi alwaasita asaguna abulfadl asna waa sheegay bimacnaa khulaasadu waxaa weeye nusakhda qaarkoodna bakar waa ka go'an yaha waa ka dhacay nusada qaarkoodna waa ku jiraa sawaabkuna waa in la sugoo la geliyo sidaasay bukhaari ku wariyey abu daud bayna ku soo maray nasaa-i bayna ku soo maray sunankoo dhan xadiidka markay warinayaan iyo bukhaariba xumayd awiil can bakr bn cabdlaahi اlmuzani can abi raaicin wey can abi raafic saasaa sawaab ah saqadkuna waa min anusakh ee ma aha min alimaam muslim alxusein isagoo shuqulkumala sida sawaabkaa intaa waa agga sanadka agga fiqigana waa iska cadyahay oo muminku ma nijaasoobo muminku ma nijaasoobo bimacnaa markuu nool yahay ruuxa muminka inuusan nijaaso ahayn badankiisu nijaasadii gaadha hadda wuu iska dhaqi laakiin asagoo gankiisu niyaasatulcayn ma qabo shuqulla kuma laha ruuxa muslimkaa waa masala ijmaaciya bayn alculamaa muslimiintu muran hawshaa kama qabaan hadduu dhinto oo meyd noqdana ruuxa muslimka asaguna waa aahir wey waa aahir wixii nijaaso gaadhonbaa laga dhaqi ee hadduu marka xayan wa mayitanba ruuxa muslimka ah waa aahir wey nijaasatulcayn ma qabo wey kaafirka gaalka ayaa asagoo khilaaf ka taagan yaha mafhuumka xadiidka ina almumina laa yanjus waa mafhuumu wasfin oo mafhuum mukhaalafa waxaa laga fahmayaa ruuxaan iimaanka lahayn inuu qabo najaasat اlcayn waa sida marka ay mareen bacdu ashiica mareen iyo daahiriyaduba ibnu xasam iyo khayrkii ku dagaalameen ayo waxay qabaan gaalku hadduu nool yahay iyo hadduu dhintayba waa nijaas inama almushrikuuna najasun mantuuqaas iyo mafhuumka xadiidka isku qabteen mafhuumka xadiidka in almumin laa yanjus maxaa laga fahmay in alkaafira yanjus ayaa laga fahmay waana mafhuumu wasfin waana xoog badan yahay aayadda munduuqeeda ku qabo halkaas ayay ku lambareen laakiin wadaadaha qaarkood ijmac bay soo guuriyaan gaal iyo muslimba bini aadamku waa mukaram waa muxtaram marka nijaasada aayaddu ay sheegtayna waa nijaasa macnawiyo shirkiya kufriye ma aha nijaasa xisiya ma aha ayib xadiidka mafhuumkiisuna waxa weeye mafhuum aan muctabar ahayn bay leeyihiin maxaa yeelay nabigu wuxuu ka hadlaayey oo hadda u yimid mafhuumku u yimid lirafci اwahm wahamka inuu kor u qaado wahamka meesha galay oo inuu ruuxu nijaasoobayo iyuu nabigu qaydka oo la yimide ma ahayn maqsuud ma ahayn bay yidhahdaan وxadثna abu bكر بن أbي شhybة وأbu كرayb qال xadثna وكيع بن الجراح أbu سفyان الرؤاسي عن مسcر بن كdاm الهiلاaلي عن واصل بن حyان الأحدب عن أbي وائل شhقيق بن سلمة الأسدي عن xذyفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka ilahi baa laqiyahu xudayfa la kulmay wahuwa junubun isagoo janaabo qaboon daahir ahayn faxaada canhu nabigu ka leexday faxaada canhu nabiga ayuu ka leexdo jidkuu ku soo aadanaa suusan nabiga oola kulmin oo u salaamin gacantiisoo janaabo qabta ayuu ka leexday faاkhtasala waa soo madhay saxaabigii uma jaءa kadibna waa yimid faqaala wuxuu yidhi markuu cudurdaaranayay kuntu junuba nabi allo waan janaaban qabay sida loo weydiiyey abu hurayra ayaa loo weydiiyey qaala nabi wuxuu yidhi ina almuslima ruuxa muslimkaa laa yanjusu ma nijaasoobo marka hore waxaynu soomay ina almu'mina qaacidada aad taqaaneen fi اlcaqaa'id wاlmabaaxi اliimaaniya bay ku soconaysaa oo ah haddii iimaan gooni loo sheego muslim iyo islaamba waa ka hoos jiraa ida اjtamaca اftaraqa waida اftaraqa اjtamaca waxaa dhihi jirteen hunaana hadda in almuslima haddii la yidhi iimaankii baa asna ku hoos naban oon meesha aan ka maqnayn xadiidka fiqiyaadkiisa waxaa ka mid ah ninka xerowga ama ninka dhallinyarada ah, in waayeelka ninka culummada ay ixtiraamaan qadariyaan waxyaabaha nijaasada waxyaabaha nadaafad aan ah, ku fiicnayn waxyaabaha aan udgoonayn wax walboo looga ba'o ruuxa muslimkaa ah, eed xurmaynayso inaad aad iyo aad u ilaaliso ayaa la doonayaa sida saxaabaduba ay yeeleen inay nabiga calayhi salaatu wasalaam xurmeeyaan oo waxaan wanaagsanan ka ila nabigu ma qoonsanin laakiin fahamka ay qaadeenaa ah in janaabadu lagu nijaasoobaya ayuu nabigu ku diiday marka in nadaafada iyo xaragada iyo idgoonka iyo wanaagga iyo daahirnimada lagu dadaala xadiidku waa tusahayaa waxaa kaloo ku jira haddii ardaygu sheekhu uu arko khalad diineed ama faham khaldanoo ardayga uu qaaday inuu markaaba ka qabto wakhti dheer baa aan lasii qaadanoo laga saxo ardaygana waa ku jirta xadiidku waa laga qaadanaya baabu dikr اllahi tacaala waxaa kaloo ku jira alijtihaad fii zamni nab sal slam in saxaabadu ay ijtihaadi jireen oo masaa'ilka cilmiga ay ku ijtihaa nabigoo jooga nabi allow ruux janaabo qaba ma nijaasoobaa ruuxan nabiga maku salaami karaa maysan dhihin ayagaa ijtihaaday nabigu waa muxtaram qadarin buu mudan yahay nin junub oo janaabo qabana ma wanaagsana hawshiisu iskuma aadano nabiga idinkoon soo qabaysin ha agmarina ayagaa ku ijtihaaday ayb baabu dikr اllaahi tacaala fii xaali اljanaaba wahayriha wuxuu baab yahay ilaah in la xusi karo haddaad janaabo qabtiya hayrkeedba in la xusi karo oo subxaan allah walxamdu lilah tawxiidka tahliisha takbiirta tasbiixda la wadi karo haddaad janaabo qabta iyo haddii kaleba yacni ay bannaan tahay wey inay karaahatay xalayna soo maray ilaahay subxaana wa tacala in la xuso adoon weyse qabin oon daahir ahayn waa laga wanaagsan yahay wayse bannaan tahay wayse bannaan tahay idan ishkaal baa halkaa ka imanayo wadaaddaa waxay leeyihiin shaygu waa karaaho iyo waa cibaada ma kulmi karaa hal mar unbay kulmi karaan waa markuu nabigu sameeyo calayhi salaatu wasalaam libayaan iljawaas inuu caddeeyo keliya inay bannaan tahay markaa way kulmi karaan laakiin markaynu annagu ku cibaadaysanaynaan loogu dhowaanayno shaygu waa karaaho iyo waa cibaada isma galaan shaygu waa sunno iyo waa karaaha isma galaan geli karaan karaah maxaa lagu yaqaana shay dembina aan lagaaga qoraynin hawaabna aan lahayn waa sunnana maxaa ka iman hawaab buu leeyahay way marka alkaraahatu laa tujaamicu اlاstixbaaba wاnnadba inama tujaamicu اljawaaza wاlibaaxata ishkaalkaas usuuliga waa jira ayb xadaana abu kurayb moxamed bn cala alhamdani وإbrahim bn muسى التmimi qaala labadaa wadaad waxay yidhaahdeen xadaanaa ibna abi zaa'ida yaxya yaxya ibnu zakariya loo jeeda aabbihii oo zakariya iyo isaga yaxya ibn abi zaa'ida laska yidhahda kolba dabaqaday dhaceen baad ka fiirin ayb xadaana ibn abi zaaida yaxya bnu zakariya can abihi abihi zakariya bn abi zaa'ida can khaalid bnu salamata bn اlcaas almakhzuumi can ilbahiy bahiy waa laqab magaciisu waa cabdulahi bn yasaar cabdulahi bn yasaar wey bahiy waa laqab ninka wejiga ifaya quruxsan baa bahiga la yidhahda can cabdillahi bni yasaarin can curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacala canha qaalat hooyadan waxay tidhi kaana الnabiyu sal اllahu alayh ali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yadkuru llaha alla kii xusa calaa kulli axyaanihi xilli walba ilahi wuxuu xusi jiray xilihiisoo dhanba calaa kulli axyaanihi awqaadiisoo dhan bu alla xusi jiray rasuulku calayh الsalaaة wasalaam xadiidkaasaa marka uu imaamku hadda u baabaystay nawowi dikr اllahi fi xaal janaabati wahayriha fi xaali janaabati wahayriha saasuu ugu baabaystay alimaam tirmidi xagga sanadka alimaam tirmidi fii cilalihi wuxuu sheegay inuu xadiidkan weydiiyey alimaam albukhaari abu cabdilaahi albukhaari baan weydiiyey buui faqaala huwa xadiiun saxiix huwa xadiiun saxiix asagu laakiin xadiidka wuxuu ku sheegaa saxiixiisa isagoo mucalaqa isagoo mucallaqu ku sheegaa bukhaari saxiixiisa markuu ardaygiisa tirmida fi lcilal ku weydiiyena wuxuu huwa xadiiun saxiix sidaa ayuu yidhi ayib abu zurcat araazi ayaa xooguhu xadiidka duray oo wuxuu leeyahay lam yurwa ila min hada اlwajhi walaysa huwa bidaka halkan wejbasaa laga wariyaba xadiidku waa min mafaariidi zakariya zakariya bn abi zaa'ida la tafaruday can khaalid bn salma can اlbahiyi can curwa walaa mutaabican lahu muslim iyo marka bukhaari waxay qaba xadidku inu saxiix yahay maxaa yee zakariya bn min alxufaad alkibaar weeye ama abu zurcat araasi xoogo asagu wuxuu arkaa in sanadkan uusan tabar badnayn ayb xukun sharci culusna waa ku jiraa nin baana la tafaruday halkaasoo isagu marka la maraya xaafid bn xajar xataa markuu dabca difaaco mutaabac waa keeni waaye zakariya wax mutaabaceeye waa keeni waaye duruq badan buu mxuu ahaa kitaabkiisii macaanku idhaahdaayey takhliiqu tacliiq markuu maraya mujaladka labaad oo baabkan marayay oo xadiidkan oo bukhaari tacliiqiya uu rabay inuu wasliyo duruqdiisiibuu wadawadi kulli ku keenay waxay ku dul wareegaysaa calaa zakariya ibn abi zaaid can khaalid bn salma ibn alcaas ayb almuhim ra'yu shaykhayn baanu maraynaa ra'yu shaykhayn albukhaari wa muslim inuu xadiidku tirmidina waa ku raacay laftirkiisu inuu xadiidku sugan yahay sunankuna hadda waa ku raaceen nasaa-i iyo khayrkii iyo waa ku raaceen marka tacliilkaas marka abu zurca mutawajih ma aha mutawajih ma aha xadiidkan marka waxaa daliishada waxaa daliishada dadka qaba in ruuxa junubka ah uu qur-aanka akhriyi karo ruuxa junubka uu qur-aanka karo oo haweeneyda xaa'idada ay qur-aanka karto ayaa daliishada oo yidhaahda nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana nabi sal yadkuru allah calaa kulli axyaanihi ayib junubka in loo daliishado waa macquul laakiin xaa'idda meesha in la keeno waa khalad maxaa yeele nabigu maxayd baa ku dhici jira calayhi salaatu wasalaam <laughs> maya xaa'idda meesha in la keeno waa khalad ayadu marka xagga iska gee amaa junubka daliishiga loo daliishanayo laftirkiisu arbaa ku godan wuxuu ugu godan tahay nabigu ilaahay buu xusi jiray calaa kulli axyaanihi baa lama dhihin huna calaa kulli awaalihi calaa kulli axwaalihi xilli walba nabigu ilahay inuu xusi jiray hadh aya habeen nis dambe nis hore maalin mugdi iyo caddo yacni awqaad buu xadiidku ka hadlay calaa kulli axyaanihi oo waqti oo zaman ah junub haddii laga hadlay waxaa loodhan lahaa calaa kulli axwaalihi laakiin riwaaya ibnu cadiy uu fii kaamilhi ku sheegay calaa dacfin fiiha ayaa waxaa ku yimid calaa kulli axwaalihi dhibban ma marka axyaanta bukhaari iyo ku muslim ku waxay tusaysaa in awqaad iyo laga hadlaayo maxalukhilaafna taa ma ahay maxalukhilaafna taa ma ahay haddaad rabtaa inaad junub u deliishata waa inaad tidhaahdaan calaa kulli axwaalihi calaa kulli axwaalina inaysan sugnayn ayaad moodaa haddaan idiin dayno alimaam ibnu rajab alxambali baa ishkaal culus ku keenay wadaadihii marka wuxuu yidhi waa khalad in loo daliishadaba maxay khalad tahay hadalkiisu waxaa walaysa fiihi daliilun calى jawaazi qira'aة اlqur'ani liljunubi lأna dikr اllahi ida uطliqa laa yuraadu bihi اlqur'an waa runtii ra'yiga asaga aad buu u xoog badan yahay wuxuu leeyahay dikri haddii la iطlaaqo oy saxaabo iyo muslimiin iطlaaqaan qur-aanka kuma dha qur-aan gooni baa loo sheega idan wuxuu rabaa dikru اlcami laa ystalzimu inuu ku dhaho dikra اlأkhasi in shay guud la sheego kama laasimayso shaygii goonida ahaa inuu meesha soo galo marka walaysa fiihi daliilu calى qira'aة اlqur'ani liljunubi lأna dikr اllahi ida uطliqa laa yuraadu bihi alqur'an mujaladka labaad sabxada afartan iyo shan baad ka akhriyi kartaa marka calaa kulli axwaalihina ishkaal ku jira waa idiin sheegay xataa haddaa idiin daynana dikrullahi marka laydlaq wuxuu ku dhacaa adciyada iyo adkaarta iyo tasbiixda iyo subxaanalla hawlaha qur-aanka gooni baa loo sheegaa qur-aanka gooni baa loo sheega calaa yati xaal madhabu jumhuuri saxaaba madhabu jumhuuri saxaaba waxaa weeye junub inuusan qur-aan akhriyi karin dikriga ilaahay waa gooni laakiin qur-aan nin janaabo qaba inuusan akhriyi karin weeye madhabu jumhuuri saxaaba wa kadalika waa madhabu akar الtaabiciin taabiciintu meeshay u badan yihiin kadalika waa madhabka ala'ima alarbaca ashaafici maalik sida riwaayada mashhuurada ah ee axmed alriwaaya almashhuura abu xaniifa alriwaaya almashhuura kulli waa sida madahab alarbacana junub qur'aan ma akhriyi karo abu xaniife iyo axmed iyo maalik baa riwaayaad laga wariya inay yidhahaan junubku aayad aw aayatan wuu akhrin karaa lidikri liadkaaru saax baa la akhrinhayaa adkaaru lmasaabaa socota adkaaru nowm baa jira xirsi xidh baa loo baahan yahay howlaha ayaga ayadaha ku yimaada junubku waa akhriyay karaa waa imaam maalig oo riwaaya ah iyo axmed oo riwaaya ah iyo abu xaniifa ama shaafici asagu waa isku lagu duuday hal qowl buu meesha ka leeyahay qowl hariib ah oo shaaficiyadu fiijiyaan kutubtooda waa jiraa oo sida maalig iyo abu xaniifa oo kale odhanaya junubku aaya oo aayatayn lidikri waducaa wuu ahriyay karaa calaa yati xaal madhab jumhuur saxaaba waa sida agga junubkanu ka hadlayno jumhuur taabiciinna waa sida madaahibta afartaahidna halkaasay mareen iyaguna ama alxaa'id haweeneyda xaa'idada ah inay qur'aan akhriyi karta saxaabi kama sugno hal saxaabi oo qaba ma jiraan iska ogaada marka had iyo goor rukhaska ha raadsanina in badanna waxaa idiin sheega idin yidhi qur-aanka iyo goor qowlka ixtiraamaya qadarinaya hadday adiladu isu dhowaato oo isceshato masaladu masale khilaafkeedu fiican yahay oo isu dhowya u noqdo xaggaa mara xaggaa mara wax saxaabi xataa wuxuu keeni waa alimaam bukhaari oo loo tiiriyo inuu qabo xaa'ido inuu qur-aanka akhrin karto si walba intuu yeelay buu saxaabi ka keeni waaye idan ibnu mundir baa isku dayay labtikiisu saxaabi waa ka keeni waaye ibnu jariir aabari oo ragga u yaqaana khilaafiyaadka waa keeni waaye abu jacfar aطaxaawi waa keeni waaye ibnu maxamed nasr almarwasi aclam الnaasi cala iطlaaqi biاlkhilaafiyaat siduu ibnu xasm yidhi naxasini wuxuu ogolya isagaan aragnay asna waa keeni waay almuhim masalada xaa'idadu waa ka daran tahay junubka cinda ahlilcilm xadadka xaa'idada iyo iyo nufasada iyo junubka kee daran cinda ahlilcilmi xaa'idbaa daran way ka duwan tahay way ka adag tahay sidaa darteed ayaa khilaaf laga soo guriyay ibnu cabaas fi ljunub ibn cabaas laba ra'yi baa laga soo guriyaa ra'yi waa saxiixo wuxuu ku qoray musanafaynka ayuu ku yaallaa oo ah ruuxa junubka qur ma akhriyi karo ilaa aaya aw aayatayn oo lidikr u akhrinaya mooyeen hada waa saxiix canhu ra'yi kale la soo guuriya oo waxaa wariyey ibnu mundir sanad aan tabar badnayn oo mucallaqa waxadauuna can maxamuud ibni aadam buu mid leeyahay midna waxaa ku jira nin dacfi ku jiro almihim ra'yigaa labaad wuxuu leeyahay asaga eh, ibnu cabaas baa waxaa weydiiyey wadaadka loodhan jiray abi mijlis laaxiq ibn xumayd ayaa wuxuu yidhi eh, ruuxa janaabada qaba qur ma akhriyi karaa markaasuu yidhi hadda waxaad ii soo gashay anoo subaca ii dhammeeyey janaabaana qabay oo falkiisa ah. idan ma ra'yigaas ra'yigaa dambe ibnu mundir keligii uu wariyo sanadin fiihi kalaam miyaynu wax ku dhisnaa mise ra'yigaas la socda saxaabada iyo jumhuur taabiciin wa jumhuur taabiciin baynu wax ku dhisnaa waxay fuqaadu yidhaahdaan waida ikhtalafa qowlu اlcaalimi faاlأwlى biاlqabuuli waa maa waafaqa fihi اljamaca haddii ninka caalimkaa laba qowl uu yeesho labada qowlla ay muran ka taagan yihiin in la qabsado oo imaamka loo tiri kee mudan kow jamaacada ku waafaqay midka uu ibnu cabbaas yidhi junub qur-aan ma taaban karo waxaan ka hayn aaya aw aayatayn lidikri ayaa waafaqsan ra'yu jumhuur asaxaaba calaa iti xaal junub waxaad ka tidhaahdaanba xaa'idla iskugu dhowaanina maalig baa riwaaya laga tabiya uu leeyahay qur-aanka bay halmaamaysaa waa riwaaya min riwaayatayhi riwaayo kalena waa maanica maca aljumhuur sayin qur-aanka u halmaameen way akhriyi kartaa waxay ku bushiyen wadaaddaha diddana maaniciinta maxay u halmaameen qalbiga may ka dareeriso waxaa la diidan waa ina afka ka akhrido haddaad aayadihii gabadhu niyada ka muraajacayso ma dhibbaa jira maa lagu dul akhriyo dhegaysato inay dhegaysataa furan inay qalbiga ka dariirisaa furan in kitaabka loo kala qabto isha marisaa furan oo aysan juudhihin intaasoo qaab baa looga badbaadi karaa maxaa ugu degdegaysaa oo gabadh xaydlaha kitaafoodda ugu gelinaysa almuhim masalada iyada horaan baynu ku soo maray kitaabu alxayd hooyadan caaisha markaynu xadiidkeedii Eh, ay odhanaysa nebi maxamed baa qur-aanka akhriyi jiray anigoo dhabtayda intu ku socdanoo janaaba qaba hooyadeen caaisha iyo maymuuna kulli waxay soo tilmaameen xaa'idda inay qur-aanka caagan tahay ayib xadiidkuna waa daliilka ugu xoog badan loo daliishado junub baa qur-aan akhriyi kara iyo xaa'idda qur-aan akhriyi karta wixii ku dhacayna waa arkayseen axwaalihiina axyaanihiina war baa idinka galay dikrigana maxaa idinka galay war baa idinka galo waxaa la dikri haddii la idlaaqo wuxuu ku dhacaa waxaan qur-aanka in adkaarta kale iyo tasbiixda fascaw ilaa dikrillahi qur-aanka mise khudbada aada wey ayib dikri la idlaaqay inta badan wuxuu noqdaa tasaabiixda iyo awraadda kaleu noqdaa qur gooni baa loo sheegi lahaa ayib waana dikrina qur-aan baaba ugu weyn qur-aan ugu weyn dikrigaa la baneeyey haddaad tidhaahdo qur waa min adikri waa qiyaas maca alfaariq ama waxay dhihi jireen usuuliyiintu waa qiyaasu Hmm. calaa aqlada wa ashadda laba shaygoon isku awooda in lasdul saaro qur wax walba waa ka badan yahi dikriga ugu xoog badan almihim masalada khilaafiga ah rukhaska iyo shuduudaadka iska ilaaliya haddana hadda aimo waaweyn ah oo meesha martay aanan u reebaynin howlo kaleaan ku hadli lahaa laakiin hadda intaasaan ku daynhaya baabu jawaazi akli muxdii acaama وأnnahu laa karaahata fi dalika وأna اlwuضuءa laysa calى اlfawr waxaad ogaataa gabadha aad ku tarbiyaysa inay qur-aanka iyadoo xaayadla ay qaado waaga dambe kitaabka way quursanaysaa sida buuggay u tuuri doontaa ogow sida buuggay u tuuraysaa ilmaha intuu yar yahay wax walba muslimiintu qadariyaan oo diinta salkule oo qiimo badan inuu ixtiraamo qadariyo ku tarbiye fudaydsi iyo dhayalsi iyo howlaha ka ilaaliya carruurta kitaabka ilaahay hadduu markuu kitaabka arko dhunkado madaxa saarto u daaye dhig ha dhihina ayib ummaddaasi waxay kitaabka ku weynayn diintana aan ku khaldanayn ha daayo laakiin ah ardayga soomaaliga ee in badan taqliid looga digay dhibku meeshuu ka yid baa idiin sheegahaya ardayga soomaaliga in badan taqliid looga digay waxaa ku weynaan qalbigiisa waagi dambe xubulmukhaalafa wixii saa'idka ay dhaqanka ay ummadda ka dhex jiray ama madaahibta ka jira inuu khilaafo oo uun ra'yi cusub iyo mid shuduuda uu la yimaado halka uga kiciyo oo la yidhaahdo saa daliilba ma laha hebel baaba khilaafsan kanaan soomaalina khilaafkayba jeceshahayba ka heshaa hal labada socdo iyo hal kaga dhaqaaqa ninka soomaaliga waxaa uu xoog badan in la kaga dhaqaaqo marka issunan mayna kala bixi aan kala baxno inaan kala dhaqaaji inaan kala gooyada unbaa socoto marka masaa'ilka khilaafiyaadka ah wax badan ha loo tixreebo ra'yu jumhuur الصaxaabati والtaabiciin ra'yu jumhuur alfuqahaa allaahuma hadde daliil xoog badan oo meel laga mara inuusan aan lahaynba mooyeene wixii khilaafiyaad saa'iqa ku saabsan waxba nintooxsiga gooni istaag waba kuu tari maayo waxba kuu tari maayo baabu jawaazi akli lmuxdii الطacaama وأnnahu laa karaahata fi dalika وأna اlwuضuءa laysa cala اlfawr wuxuu baab yahay jawaazu akli lmuxdii الطacaam ruuxa ay weysadu ka jabtay inuu raashiiman karo cuntayn karo qadayn karo quracan karo wuxuu doona cuni karo iyadoon weyse loo baahnayn wa annahu laa karahata fi dalika weyse la'aan in wax la cunanaysan karaa ha ahayn wa ana alwudu'a laysa cala alfow weysaduna inaysan waajibaynin si degdega kuma waajibteen marka uun salaad inaad tukata la rabo ama shay ay weysadu shardi u tahay la rabo unbay markaa ku qabanaysa xadaana yaxya bnu yaxya atamiimi wa abu rabiica azahraniyu magacii baa tidha abu rabiica azahrani سليمان بن داود العتكي قال يحيى وحول أخبرنا حماد بن زيد بن درهم البصري وقال أبو الربيع وحول حدثنا حماد ننا أخبرنا أبو يدي لبد الشيخ يحيى إيو أبو الربيع ننا حدثنا حماد انت أبو شيخ نوك الدوية أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع وحول سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد ابن زيد كم مصدرين حدثنا نواجري ومن أبترنا حماد من كان ضنبه abu rabiica ama yaxya ibnu yaxya xamaad ahbarnaa buu ka yidhi waan u abtiri intaasu ka raba imaamku waa kala duwaya waa diqa weeye inuu wax kala soocu raba can camr dinaar almaki aljumaxi can saciid ibn اlxuwarid almaki can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam kharaja min alkhala nabiga wuxuu ka soo baxay suuliga fautiya biطacaamin cuntaa loo keenay raashin badar baa loo keenay fadakaruu lahu lwuduu'a nabiga weysay u sheegeen nabi allow waata cunsadee addashow inaad weystaa fiicnaan lahayd buu yidhahdeen saxaaba la joogta qaybo ka mid ah. fadakaruu lahu lilnabiyi alwuduu'a bay u bandhigeen faqaala nabi wuxuu uhi uriidu an usalliya faatawada'a uriidu wey ma waxaan doonahayaa an usalliya inaan tukado fa atawada'a markaan weysaba qaateen ma salaad baan gelahayaa markaan weyse qaadanayo wuduu'an alimaam nawi wuxuu ku fasira alwuduu'a asharci maaliki waxay ku fasira alwuduu'a alluqawi qurtubi iyo qaadi ciyaad iyo maalikiyo halkaas iyagu la mareen waxay dhaheen wuduu laqawa baa loo jeedaa saxaaba nabi allow farxalay dhaheen wey suulibu nabigu ka soo baxay raashiin baa loo keenay nabi allow inaad farxal bay u soo bandhigeen marka waa wuduuga haddii la idlaaqa fi shariica waa in lagu xambaara asala alwuduu asharci nimanka nawowi baa ku gar leh xagga daahirka nawowi baa ku gar leh idan salaadu sheegay baana qariina ah salaadu nabigu sheegay baana qarino labaad oo xujinaysa ra'yiga nawowi ayib waxay ku dhihi karaan maalikiyo salaadaba waa loo farxashaa ila farxal baa ka horeeye <laughs> ayib laakiin adugu waa ra'yi baciida sida muuqata waxadana abubakr bn abi shaybata qaala xadana suba bnu cuyaynata can camr bni dinar almaki horaan waxaynu mutaabacad baad sheekhu bilaabaya sanadka hore xamaad ibnu zayd can camr bni dinaar hunaa marka mutaabacaadkii suba bnu cuyaynata camr bni dinaarin can saciid ibn اlxuwayris almaki can samictu bn cabaas baan maqlay faaidada hadda mutaabacadu ay keenta waa maxay samictu atasriixu bisamac camru dinaar ma aha mudlis sidiisuba mudlis ma aha laakiin waa dhici kartaa wey way ka fiican tahay in la cadday in la caddayaa ka fiican yaquul asagoo laan ma ibn cabaas kunaa cinda nabi nabiga agtiisaanu joognay fajaaa nabigu waa ka yimid min alaaii ay min makaan اlaaii suuligii buu ka yimid baa loo jeedaa meeshii lagu xaaja gudanayay yuusubanuu ka yimid wautiya biطacaamin raashinna waa loo keenay faqiila lah nabigu waxaa lagu yidhi alaa tawadau ay alaa tatawada wey nabi allow miyaad ma weyse qaadatid ama ma weysaysanaysaa baa layd faqaala lima maxaan u weyse qaadan a usalii fatawada'a miyaan tukanayaa aan weyse qaate miyaan tukanayaa aan weyse qaate mutaabaca labaad waxadana yaxya bnu yaxya ahbarana maxamed muslim aaifi maxamed muslim aaa'ifi fiihi liin min qibali xifdihi xagga xifdigiisa xoogow ma awood badna wadaadka maxamed muslim aaa'ifi saa darteed buu muslim gadaalgeeya waa aragtaan ahraja lahu muslim mutaabacatan wa kharaja lahu lbukhaariyu tacliiqan bukhaarina mucalaqaad buu wax kaga wariyaa muslimna mutaabic wax kaga wariya usuusha wax kagama wariyo ayib laakiin waa nin saalixa wasat a fii xifdihi wa diyaanatihi wa huwa saxiixu اlkitaab cinda almuxadisiin hadduu kitaabkiisa wax ka warinayo waa nin qiimo badan laakiin markuu xifdigiisa wax ka warinayo daciif yahay ayuu dacfi ku jiraa fiihi ضacfu min qibali xifdihi ama الriwaayaة min kitaabihi famin aصxi اlkutub weeye sidaasuu caddeeyey yani wa hada min min cadli waxaa weeyaan waa nasaahat almuxadisiina fi الnaqd isku ka xaab qaadi maayaan waxaa tahay oo miisaaman ayay keenayaan can camr dinaar hadda muxuu ku dul wareegaya xadiidku xamaad ibn zi can camrin wa sufyaan bn cuyaynata can camrin hunana muxamed bn muslim aaa'ifi can camrin can saciid bn xuwayri mawla ali saa'ib ali saa'ib buu marka umalow ah wey saciid bn xuwayri annahu samic cabdullah bn cabaas mu qaala yidhi dahaba rasuul اllah rasuulka ilaahay baa aaday sal اllahu alيه ali wasalam ila alghaa'iti meeshii lagu dana gudanaya musqushi baada mas-uuligii falama jaءa markuu suubanuhu yimid qudima lahu طacaamun raashin baa loo soo dhigoo loo soo hordhigay ama loo soo hormashay faqiila waxaa li ya rasul rasuulka ilaahayow alaa tawada'u ma weyse qaadatid qaala lima alisalaa maxaan u weyse qaadan ma salaad baan u weyse qaadanayaa ayib salaaddu fuqahadu waxay leeyihin waxaa la mid ah wax walbo haddii ay tahay in loo weyse qaato ama ay waajib tahay xalaynu soo marray in nabigu xataa karaahsaday inuu salaan radiyo isagoo weyse aan weyse qabin sunanka waxaan ku marray saxaabi kaloo salaamay kadibna uu nabigu ka qaadi waayey salaantii muhaajir ibnu qunfud waynu soo marray nabi allow maxaad oga qaadi weyday karibtu an adkur allaha ila calaa hayri ahaara waxaan kahda alla inaan xuso anoon tahaaro qabin marka nabigu ma jeclayn ilaahay inuu xuso isagoon aahir ahayn marka hadday looma sunneeyo wey marka raashiinka markaad cunayso weyse lama sunneeyo ama weyse qab ama ha weyse qabayne waad fasaxan tahay ayib amaa xagga farxalka habeen dhaweyd baynu soo marro ka soo farxal in la wax gooni ku yimid ma jiro wax diidayna ma jiro annaga shaaficiyada waxaan dhanaa hadday gacmahadu aysan nadiif ahayn waa sunno inaad farxalato sunnaduna waa xukun sharci oo bay u baahantahay والاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ورق ابن حجر تميم العجب فيما, ورا فيما ورد في, في فضائل رجب كآخرية يعني هو حكم شرعي شيء هو بنايه ومستحب وكراه وواجب وحاران وأحكام شرعي لغا سوغي دليل بو بان أدلة واتقانات كتاب سنة إجماع قياس إلى آخره وتقرنيسا هدان فرهاضو iyo iyo gacmahaadu nadiif yihiinna lama sunneeya inaad faraxalato haddaysan habaysnaynna waa la sunneeya inaad faraxalato warka annagu waa halka haddaanoo shaafici maalikiyo iyagu waxay leeyiin farxalku waxaa weeyaan ba waaba lama ogolo maxaa yeelay waa ficl acaajim ficl acaajim acaajimtii majuustii waxaasaa sameeyay dheheen waa gaalada dhaqanka lagu yaqaanaa ka fogow farad hadday nadiif yihiin ayadu inay wasakda la iska dhaqan muran ma laha inay wanaagsantaha was la iska nadiifiyo muran ma waxa laga hadlaayo ma la sunneeyaa wey istixbaab istixbaabka annagu aan sheegnay ayaa yaa muranku ka taagan inay bannaan tahay oo de horan bu waa kugu haysta ayib waxaa laga hadlaya ma sunnaa weeye in la dhaqo maali wuxuu lama sunneeyo in sunna ahaan loo arko sidaa loo daba istaaga sida soomalidu hadda qaday kugu yeedhahayaan kadibna waxay hayaan qabaal weyn iyo dhiil biya isdaba wadahayaan sunneeya lgu marka sunneeya soo ma taqaanaa idan waa shaaficiya ahaay marka halkaasi baasha ka keeneen colays ma laha maaliki hawshaa muran badan bay ka qabaan hadda juska yare uu sharxay alimaam eh, alabhari uu ku sharxay mukhtasarkii ibn cabdilxakam ayaa matbuuca ka akhriya masalada aad buu oga hadlaya nuquul bay xataa soo guuriyeen bacdu salaf oo ka horsaday sufyaan athuuri bay xataa ka soo guuriyeen oo weli waa ficil acaajam walmajuus marka xataa maalikiye basa ma aha hawsha way yar culus tahay وxadثnي محمد بن cمر بن عباd بن جبلة البsري الباhلي xadna أبو cاaصم النبيل ضحاك بن مخلد أبو cاaصم النبيل ضحاك بن مخلد عن, عن ابن جريج عبدالملك بن جريج قال xadثna سعيد بن حويرث أنه سمع بن عباس waa mutaaبعة markaa koobaadoo mutaaبacaynaysa kuma cمر بن ديناr cمر بن dinar bay mutaaبacaynaysa hadda horaana de isaga xadiiku ku dul wareegay قال وxuu hi بن جurayج xadثna سعيد بن xwayriث أنه سمع بن cabاس يقول أن النبي صلى اه عليه وسلم قضى xاaجaته nabi maxamed baa dantiisu gutay min alkhalaa'i musqusha uu ka lahaa dantuu suuliga ka lahaa buu nabigu soo gutay faquriba ilayhi طacaamu raashin baa loo dhoweeyey faakala nabigu raashinkii buu cunay walam yamasa maa'an biyana muusan taaban mana farxalan mana weyse qaadan idan maa'antaasi annagu waxaan leenahay haddaan ra'yi imaam nawowi maro waa maa alwudu walam yamasa maa'an ay maa alwudu ma weyse qaadanin ra'yiga maalikiyadana waaa maa waa maxay ma aralanin biyo arxalasho qaala abu caasim anabil wuxuu yidhi qaailka waa abu caasim qaala abu caasim anabil wuxuu yidhi wazaadanii camru dinaar camru dinaar wuxuu iigu daray cala jurayj weeye hadda la soco hadda ibnu jurayj baa xadiidka warinaya wuxuu ka warinayey can saciid bni xuwayris camru dinaarna waynu soo marray asaguna inuu ka warinayo can saciid bni xuwayris marka camdu dinaar iyo mujraj baa ismutaabacaynayay kilaahumaa fii saciid so sidaa ma ah marka abu caasim baa wuxuu leeya anu laba sheekh baan xadidka ka qaataa la soco sheekha koobaad waa ibnu jurayj sidoo kale camdu dinaar waan ka qaataa maxay isdheer yihiin marka camdu dinaar iyo ibnu jurayj barbaada inuu noo sheego qaal abu caasim wuxuu wazaadanii camrun ibnu dinaar baa ii kordhiyay xadiidka cala ibnu jurayj baa kuu qadaran hadde oo uu la dheeryahay ibnu jurayj can sacd bn xuwayrid annabi sal slam qiila lah nabigu waxaa lagu yidhi innaka nabi allow lam tawada maada weyse qaadanin markaad cuntada laguu soo dhigay qaala wuxuu nabigu maa aradtu salaatan faatawada'a inaan salaad tukada ma doonina kadibna aan weyse qaate idan hawshii ahayd wa ana alwaduu'a laysa cala alfowrna waa cadda markaas idaa qumtum ila salaati ee ayadu sheegtay buu nabigu abaqaya markaad rabta inaad salaad tukato bay weysada waajib tahay inta hore adoo bila weysada iska salaqsan karta oo iska socon karta haddaad adigu dadaal iyo dheeraad oga jeedinoo adda waa wanaagsanta waana sunno mar walba ood weysadu ka jabto inaad weyse qaato oo calaa tahaara aad haato ood weysada ilaaliso ood xifdo waa ajir badan tahay fadli badan baa laga helaa shaydaan iyo rafaad iyo balaaye xasad iyo il badan buu rabbi kaaga difaaci ninka mutawadiga xataa sixirku ma qabto hawlahaas illi waad jeceshihiin hadda baryahan dambe xanuunka carar baa idin soo galay almuhim weysadoo la laazimo waa barako aakhariya adduunba way wanaagsanta waxaa laga hadlay lakin mawaajib baa wey mawaajib ma marka weysadu iga jabto inaan weyse qaato maya marka aan raba inaan tukado ama shay weysela'aan la samayn karin aan doono inaan sameeyo unbay weyse waajibaysa xadiidku marka waa ku cadya wa zacama camrun camru dinaar wuxuu sheegay oo uusan sheegin ibnu jurayj weeye annahu samica min saciid ibn اlxuwayri inuu xadiidka ka maqlay intaa dan wuxuu rabaa inuu ishkaal kaa saaro waxaad isdhihi kartaa camrin amuu tadliisiye xadiidka ousan saciid wax ka maql wazacama camrun annahu samica alxadiiثa min saciid ibn اlxuwayri almaki mowla الsaa'ib baabu ma yquul ida araada duul اl waan isku day bal inaan kitaab sala istaago soo ma tegi karo baabu ma yaquulu ida araada dukuul اlkhala wuxuu baab wuxuu odhan lahaa ruuxa muslimka markuu doono inuu suuliga galo suuliga iyo musqusha markaad u bahaato wixii aad ku ducaysan lahayd xadaثna yaxya bnu yaya atamiimi yaxya bnu bukayr atamimi akhbarna xamaad bnu zayd ibnu dirham albasri qaala yaya wuxuu hi yay bnu yaya aydan wuxuu kaloo yidhi ahbaranaa hushaym ibnu bashiir asulami bimacnaa wadaadka yaxya ah yaxya ibnu yaxya laba sheekh wax ka qaadanaya midna waa xamaad midna waa hushaym intaa wey midna waa xamaad midna waa hushaym wa qaala yaxya aydan wuxuu yidhi ahbaranaa hushaym ibnu bashiir asulami kilaahumaa ay hushaym iyo xamaad kilaahumaa labadooduba oo hushaym iyo xamaad ah can cabdilcaiz ibni suhayb albunaani can anas bni maalikin fii xadiii xamaad waxaa ku jira oon ku jirin weeye xadiidka hee hushaym kaana rasul lah sal sl rsulka ilaahi wuxuu ahaa ida dakhala alkhalaa ida araada alkhala waa inaga inbadan soo marray faida qara'ta alqur'aan oo kale weeye markuu doono inuu mususha galo yaa loo jeedaa wadaadaha qaba laakiin suuliga dhexdiisa alla waa lagu xusi karaa waxay leeyihin waa idaa dakhala gudaha markuu tago wey markaaan idaa daala khala suuliga markuu nabigu galo bmana markuu doono inuu galo wa fii xadiii hushaymin xadika hushaym waxaa ku jira ana rasul sal slm rasuulka ilaahay kaana wuxuu idaa dakhala alkaniifa kaniif iyo khala waa isku mid masqushan wey suuliga ama baytulmeyig waxaa u taqaanaa nin walba qaab buu u yaqaanaaye suuli iyo masqul iyo baytulmeyig iyo maxaa kaloo la yidhaahdaa kaniifka reer galbeedku waa isticmaalaan adar markaad gaadhi dhulkaas kaniif bay ku leeyihiin adarin baan ku arkay waa nntnki tegey kaniifkaasay ku haynaya marka adar iyo dirdhabilku haddaad tagto waxaa weeyaan kaniif bay ku hayna dadka muslimiinta idaa dakhala alkaniifa musqusha markuu galo nabigu qaala wuxuu jiray allahuma innii acuudu bika alla waxaan kaa magangalay min alkhubuti shaydaanka eelab iyo walkhabaa'iti shaydaanka dhadigba shaydaan iyo habrihii baan kaa magangalay ila kuwa haweenkaaba laga yaaba inay ka dhib badan yihiin alkhubث waa jamcu khabiiin ka sabiilin oo lagu jamciyey subul sabiil subul baa lagu jamciyaa markaad khabii aad ku jamciso khabaa'itna dayadu waa iska waa jamcu khabiiثa ayib kariim oo jamcu karaa'im oo kale wey wاlkhabaa'iثi xadiidkan riwaayo uu leeyahay oo wadaadka xaafidka ciraaqiga almacmari la odhan jiray min ariiq cabdilcaزiz bn mukhtaar can cabdilcaزiz bn suhaybkan uu ka warinay in uu nabigu bisin ka hormarin jiray isla xadiidka riwaayadiisa cabdilcaziz ibnu suhayb can anasin nabigu markuu musqusha gelaya qaala bismi اllaah allahuma ini acuudu bika min alkhubuti wاlkhaba'id xaafid bn xajar fatxbaariga wuxuu yidhaahdaa riwaayadaasna waa calaa shari muslimin wa calaa sharطi muslim ayib laakiin qolyo mucaasiriinoo danba waxay leeyihiin waa shaado waa shaado nin hore imaam shaado yidhi ma arag xaafidkuna calaa shari muslim buu yihi waa ka tegey ayib marka bisimka ka hormari in bisimku uu sunno yahay axaadii kalena ku soo maray fi sunan xadiidkii zayd arqam baa ka in hadi lxushuush waa muctadara markaad doonaysaan inaad gashaan bisimka qabsada nabigu wuxuu faa'iide koo inoogu daray haddaad bismillaahi ku gasho dikrina aad akhrisato jinka iyo shayaadiinta musqusha dhex fadhida cawradaad daawan mahayaan haddii kale filim bay kaa dhigan hayaan xaggiisa dambaday xagga horaday caruur way kugu ciyaarhayaan wax waalan weeye haddii laakiin aad ka xirsi xidhato ood bismillaahi ku gashay adkaartan indhasaab baa ku dhaci cama indhalaa lagu qabanhaya xaamim laa yunsaruun sharkooda ilahay baa kaa badbaadinaya hadde allahuma inii acuudu bika allo waxaan kaa magangalay min alkhubuثi ay min shari اlkhubuثi shaydaanka ee lab sharkiisa iyo wlkhabaaii wa min shari اlkhabaaii shaydaanka dhadig sharkiisa kaa maangalay inta noocoo shaydaan uu leeyahay bismilah hadaad ku dartan hadda waa khayr ama riwaayada xadiidka ku timid baa maxfuuda ah dheh ama xadiidkii zayd bn arqam fi sunan ka qaada dhib malah waxadana bakr bn abi shaybata waxusayl bni xarbin qaala waxay dhaheen wadaaddahaas labada ah xadaana ismaaciil wahb bn an ismaciil bn culay bn maqsam alasadi can cabdاlcaziiz ibni suhayb haddaad soo maraysay albunani bihada isnaad sanadka hadda aad soo marteen hadde sanadka lama sii jirin can anasin way had can anasin baa loo jeedaa wa qaala ismaaciil wuxuu ihi fii riwaayatihi ismaaciil fii ilaa isaga hadda muxuu mutaabaceeyey hushaym iyo xamaad hushaym iyo xamaad buu mutaabaceeyey ayib wa qaala ismaaciil ibn culay wuxuu yidhi acuudu biاllaahi min alkhubuثi wاlkhaba'is muxuu gooyey allaahumma allaahuma unbuuna sheegin iyo inii acuudu ma dhihin wey intaasuu imaam kala duwahaya ayib acuudu billaahi min alkhubui wlkhabaaid allaan magan galay oon ka magangalay shaydaanka lab iyo ka dhidigba sharkooda intaasu qaabkaas soo u wariyey riwaayad horena allahuma ini acuud wadatay dikrigan marka inuu sunno yahay waa mujmacun calayhi in sunno yahay oo u yahay oo loo baahan yahay oo qiimo badan yahay muslimiintoo dhan baa isku raacay marka waa in lagu talagalo oo la yimaado caruurta la xifsiyo la baro ayb baabu daliil calaa nawmi اljaalisi calى ana nawm اljaalisi laa yanqud اlwuduu'a wuxuu baab yahay daliilka tusahaya nawm اljaalis ruuxa fadhiya ee hurdadiisu inayn weysada jabinaynin inayn weysada jabinaynin madaahib fara badan oo ilaa sideed imaamka uu ka dhigay hadda nawowi baabka ku jira laba madhab baa ogu roon laba madhab meelaha shuruuxda ka akhrista waa degdegahaya marka waan soo gaabinaya laba madhab baa ogu roon madhabka odhanaya hurda meelay ku timaadaba qaab ay ku timaadaba weysaday jebisaa ama fadhi salmiguu u fadhiiso ama seexo oo dhinaca dhulka dhig ama joogso ama rukuuc ama sujuud sano ama hay-atu salaa ku jir ayi qaabaad u gamacdaba oy hurdo kuu qabataba ood hurdo ku gashaba weysadu way jebinaysaa madhabkaas madhab xoog badan weeye alimaam xasan albasri baa qaba waxaa qaba alimaam abu ibraahim Eh, tilmidhu shaafici oo waariu cilmihi ninkuu sheekhu u duceeye wey walidaalika kutubtiis baa alla barakeeyey ragga kale sheekha garabta inay ordahay o dhan kutubta lama barakayn buwayti iyo eh, rabiicnusalaam muraadi iyo rabiicnusalaam aljiizi iyo raggii ibn cabdilxakam iyo raggii xerta ee faraweyno dhan musani baa yaa ducada sheekha ku dhacday ninka madhabka difaacay ee xataa faafiyey ee usuusha shaafici xataa laga dhaxlay waa asaga maca dalika sheekhiimaamka wuu khilaafa masaa'il badan buu ka khilaafaa imaamkayga sidanuu yidhi waana aquulu buu dhahaa nin hawshiisu sahlan tahay ma aha ayib wadaadkaas abu ibraahim almusani baa qaba waxaa ku raacay abu cubayd qaasim ibnu salaam waxaa ku raacay abu thawr waxaa qaba ibnu mundir maxamed ibraahim ayib shaaficiya badanoo fuqaha oo waaweyn baa halkaa ku jabay oo halkaa maray maalikiya waxay dhaheen warla'aantooda musani ijmaacii muslimiintu jabiyey musli keligay caadhsanhayaan aggee musli xaggee jabiya abu cubayd qaasim islaam baa jooga xasan albasri baa jooga abu thawr baa jooga yacni waxaa weeye madaahibtu waxay jecel yihiin inay dhibciya iska helaan waxbaa la iska saxanaya tacasub badan baa iska jira marar badanood alla yaabi mararka qaarkood almihim madhabkaasi waa madhab xoog badan xadiid sariixuna ku dhisan yahay sunankaa ku soo marteen waa xadiidkii safwaan bn casaan almuraadi soo ma garanaysaan nabigu wuxuuna faray inaan khufaynka ruuxa musaafirkaana uu saddex maalmood masaxdo ka negina maalin masaxdo inaanan siibin ilaa min janaaba janaabo un baan ka siibaynaa aanan min haa'iطin aw bowlin aw nawmin waa nas in hurdadu ay tahay naaqida lilwuduu inay hurda ay jabiso waysada xadiidkaas cadday nabigu ma kala qaadin xadiidkaas qaabka loo seexanayo fadhi baad u seexan ma dhinac baad u seexan ma adoo sujuudsan bay horto aad gamaaday ilaan qolyo atiyaadka ku ooriyaa jira qolyo atixiyaadka ku qooriya ayaa jira sida weliba salaada subaxay u daran tahay salaadda fajrka sumayda arag qolyo waxa arka salaad laga baxay oo la wardinhayo kutubo la urursanayo weli ku jira farta taagahaya way seexdeen mar horay seexdeen sumayda arag marka qaabkii dooniba ha loo seexdee nabigu wuxuu idhi aw nawmin xadiikaas ku dhegay ninka la yidhaahdo muzani waman macahu min alculamaa ragga ka waaweyn laakiin maadaama asagu madhabka uu oday u yahay saasaan asagu magacaabanay rag badan baa ku raaco carrakawaa ibnu xibbaan ka yahay ibnu khusayme ka yahay xata ibnu jariir baa ka ah, oo laga soo guuriya almuhim madhabkaasi waa madhab la fahmi karo madhabka labaad madhabka labaad oo madhabka odhanaya waa naaqid lilwudu waad soo marteenoo waa madhabka musani madhabka labaadna waa maxay weyse maba jabiyo fahmi karaa gebigeeda weyse ma jebisana min aslaf baa ku tagay jamaaca min aslaf labadaa madhab iska soo horjeeda way jebisaa si walbo horta kuu qabataba weyse way jebisaa war la fahmi karo oo bannaanka yaala madhabka labaadna maba jabisana war la garan karo wey madaahibta ka soo haray ee lixda ah ee kale ardayguu ku wareeyey aadna u fahmi maysa waxa loo jeedo ma akhadkoodana aad kuugu bixi maayo muxuusan kuugu baxaynin qaacido asalaa jirto oo shaygu marba hadduu naaqid yahay kiisa yar iyo ka badan kala qaad ma laha shaygu hadduu dhiigga banneeyo oo ruuxa in lagu dilo uu keenayo ama in lagu ridoobo uu keenayo ama uu naaqid uu yahay salaada buriyo laa farqa bayna qaliilihi wa kaiirihi hadda maalan kaadi haddaa in yar dhibic kaa soo tidhaahdo iyo haddaad litir ka sii daysaba weysadiisu ma jabin hilib geel baa weyse jabiyaad tidhaahdeen haddaan shan kiilo cuno oon kadibna intaa calooshii diburta eena iskaga dejiyo ama aan kooka dalbadiy haddaan cadgoosooso isku mid maaha haddaan hal ruux dilo iyo haddaan boqol dilaba dhiiggaygiisu bannaan maayo waxaa dhiigga banneeya ama lagu ridoobo ee diinka lagaga baxa illa waa naaqid lilislaam kana waa naaqid cismati dam kana waa naaqidun lisala ama naaqidun lilwuduu nawaaqidu sidoodaba jinsigeedu lama kala qaada yaraan iyo badnaan wadaaddaha marka yidhi hurdidu hadday badatana way siday jebin hadday yaraatana ma jebiso waxay ka hor yimaadeen asalka macluumka la yaqaanay meel kaga dhacee wadaaddaha yidhi madabka annagu siduu u badan yahay yidhi salmugii haddaad u fadhiisato weysadu kaa jabi mayso salmugii haddaad u fadhiisato sa aad ku gamacdo oo caawa dhan quriso ood baasha jiidood wado laakiin salka dhulka aad ku haysoodan aadan janjeersanin oodan dheeliyin oodan cayn wareegin weyse kaama jabaysa yidhaahdeen wadaadahana asna asal usuuli yay ku dhaceen maxay ogu dhaceen hurdadu waa madinnatun e likhuruuji الriix hurdo maxaa laga malaysa nin seexday nin seexday inuu xagga dambe ka neefsadaa yaa badan soo sidaa ma aha siaad alxaadiitii sunankaad ku marteen alcaynaanu wikaa الsahi indhuhu waa ningaxa iyo maxaanku dhahdaayey xadhigga xagga dambe hadii indhuhu seexdaan istadlaqa lwika xadhiggu waa furmahayaa alimaam abu ubayd baa qiso dheer oo khatara ka sheekeeyey alimaam abu cubayd qaasim bnu salaam waagor wuxuu qabay sida madhabka annaga caanka ka ayuu qabay wuxuu qabay haddaad gamaado adoo sal muggii u fadhiya weysadu kaa jabi mayso maalin maalmaha ka midu masaa'id weyn oo muslimiintu ku tukanay ciraaq isagoo fadhiyaa nin saaxiibkaa ku xigay ninkii baa marka salmigiibu ufdhay hurdaa qabatay wuu seexday xagga dambeu hawl ka sii daayey wuu iska daayey wuu neefsaday wuu iska daayey marka salaaddii jumcada khudbadii dhammaatay ee loo istaagi lahaa iyo sheekh hore soo weysayso abu cubayd baa odhanaya markaasuu leexniyo waxaan u fadhiyey salmugii qaacid waxaan ahaa mumakin alyatu min alardi iga leex weyse igama jabin war huba ee ore soo weysayso war naga tag bui wadaad waalan baa tahay war ma waalan tahay dhab keri waa sidii buu ku tukaday maalinkaasuu ka noqday abu cubayd salmugii baa neef celisa been dha buu idhi <laughs> marka waxaa weye baashu baashu waxaa weeye shaaficida weli wad aragtiro waxbay ku dardarayaan salmugii ninka u fadhiisanaya waxay dhah waa inuusan ahay nin aad u caata ah oo laba lafood qotonsanaya somaydaan soo marin kutubta fiqiga haddii caata zaa'ida tahay oo weyd aad tahay oo laba lafood a qotansato haddee adigii xaggaadii dambe iyo dhulka iskama war hayaan aad yaan loo qoslen afiqiyaad baa warkaa keenayey aadna waa inaad u buurayn bay dheheen haddaad aad u buuran tahay laalaabkay ba iska soo geli baashu hadhow bay adoo istaaga bixi <laughs> marka waxaasoo shardi iyo rafada lagama bixi karaba marka in la yidhaahdo eh, ma'hadkii eh, usuuliga ah ee khaladkii baa dhab inaan tilmaamee usuuliyaadka waxaad ku daraasayseen wasfigu ciladu haddaysan mundabi ahayn ama khafiya ay tahay xukm laguma xidho waxaa xukumka lagu xidhaa madinadiisa waxa laga malaysto kal mashaqa maalan mashaqadu wax kontaroolan ma aha safarku aniga isu ii dhibay adigu kuu dhibi maayo ninka baabuur ku safrayay ninka faras wata isku dhibaata ma aha ninka meel dheer u safriya ninka boqol kilomitr u safri isku mid maaha ninka dameer wata iyo ka faras wata iyo ninka lugaynaya iyo ninka diyaarad ku socda isku mid ma boqorka loo adeegahaya ee iska dalxiisahaya musaafirka ah, iyo ninka dhiidka daliigahaya naftu ay isku dhibaato ma mashaqadu marka waa in xukun lagu xidho way adag tahay leanna waa wasfi iyo cillo aan koobnayn takhtalifu biikhtilaafi alashkhaasi wاlazmaani wاlaxwaal xilli abaara in la safriyo xilli barwaaqaa isku dhibaato ma matamisan maaha xilli colaadeed ood kabaha iska goyna caawo dhan aad socon maanta indhaha aad taagi marna xas aad geli oodan waddo mari karin iyo xilli nabadna isku dhibaata maa idan almashaqa waa maxay hmm. waa wasfi aan dadka ku sinaanaynin dhibaatadu dadka kuma sinno waa kala daran tahay saada sharcigu waba kuma xidhin safar umbaa la yidhi haddaad safartaan soonkii waad afuri kartaan salaaddii afraydahidna waad gaabin kartaan ruaskii maxaa lagu xidhay madinat asafar maxaa ila safar maxaa laga malaystaa mashaqo iyo dhibaato maxaan u jeedaa marka hurdo maxaa laga malaystaa hurdo maxay aanow tahay inay neef soo baxdo in shaaricu marka qaacidiisa asalkae meesha lagu yaqaano waa maxay in lagu xidho hurdada madinada ah waatay meeshay musan iyo ku dhageen aydhan hurda meelay ku timaadaba weysaday jebisaa maxaa yeele ama naftirkeeda yaa naaqido xadadkii dhabtaa ah ama waa madinatu xadain ra'yigoodu waa saliim usuushoo dhan buna waafaqsan yahay laakiin markaad tidhahdo hurdadu ayadu naaqid ma aha ee waa madinatu naaqid kii wax burin lahaa oo neefta ah laga malaystay oo aanan u tahay haddee madinada xukumka ku xidh sharciga saasa lagu yaqaanaaye manaad takliif ruuxu inuu mukalaf yahay oo mas-uuli ay saaran tahay wuxuu ku xidhan yahay caqli caqligu laakiin xilligaad caqliga lama yaqaano xilliga caqligaadu buuxsamayo garan mayno waa shay khafi ah shareecadu calaamad daahira ku xidhay inaad qaan gaadhay shan iyo toban inaad gaadho inaad biyo duuliso intimi hoose kuu soo baxaan xisaaba la garanayo leanna caqligu waa cillo khafiya ah sida mashaqadii waa laga tegay maadaama uu khafiya marka ciladu haddaysan mundabi ahayn takhtalifu bikhtilaafi alashkhaasi walmaqaadiir ama ay khafiya tahay shaaricu ka tagaa xukumkana wuxuu ku xidhaa shay wasfi daahiro kalnawmi wa kalsafari wa kalbuluuqi ila aakhirihi inaad fahanteen baan marka madinana ma isan ka dhigin hurdadii naaqid xaqiiqi oo wasfi xaqiiqa ah ma isan ka dhigin marka khaalkaas usuuligaa ku jira marka madaahibta markaannu soo urorino waxaanu leenahay haddaad madhabka musani aad ka leexato ka shaaficiyada iska imow isagaa u roone maxaa le kuwa kale way naga daran yihiinba qole waxay leeyihiin hurda wayse jebin mayso allaahumma inaad u seexato si qaabka sujuudoo kale hayatu salaa adoo rukuucsan haddaad seexato lan waad foorartaa xagga dambe way baashu way boodi kartaa haddaad sujuuddo sidoo kale ammaanku ma sugno waxyaabahaasay tafaasiil aadaan fahmi karin bay ka sii daayeen marka waxaa weeye ra'yiga musani ama hawshii shaaficiyada abu cubayd uu ka laabta waagi dambe labadaa un baynu yeelaynaa labadaa un baynu yeelaynaa ayagaa u roon ra'yiga musani baana xoogba min xay intan difaacay si kaartaysan inaa u difaaca waa arkayseen baan umalaynaya marka isagaasaa ila quman isagaasaa ila quman qolyaha yidhi ayagu sidii suba ee weyso Eh, cafan hurdoom waxba ma jebiso waa ra'yi daciif ah ra'yi daciif ah weeye leanna daliil qumana uu leeyahay ma hayno axaadiis hadda aynu gaari doonno oo saxaaba intuu nabigu salaaddii daahaye gunduruxsatay bay xoogoo ku dhegeen ayagu madaahibta afartana wax qaba ma laha saxaabana ooma badno taabiciin yar yaraa laga soo guuriyaa ama saxaaba alkibaar waxay qabaan ra'yiga musani ra'yiga musani bay qabaan ra'yiga marka odhanaya ma jebiso oo weysadu naaqidba ma aha walaa madinatu cafwan hurdadu naaqidba ma aha walaa madinatu naaqidna rag yaroo taabiciinoo badnayn iyo jamaaca min aldaahiriya wa bacd fuqaai ra'yi baa laga soo guuriya aan barka dareere bal xadiidka hadda xadana زهير بن حرب قال xadana ismاعيل بن cuلية xadana شhaybان بن فر xadana cبدالوارث بن سعيid بن ذكوان كiلاahuma waa kuwa ismاعيل iyo iyo cabdالوارث عن cabdالعaزيز بن سhayب عن أنس بن مالك قاala wuxuu yidhi أنس uqiimat الصلاaة salaadii baa la qimay inay cisho ahayd baanu gaari doonaa in شha allah وrasuul الlahi rasuulka ilah sl ly sلم najiyun uu la koodayo uu la faqayo lirajulin nin uu la faqayo ninkaasi lama sheegin ninkuu yahay qolyaha qaarkood waxay leeyihin waxaa laga yaba inuu malag ahaaba malag issoo suura nabiga la hadlayo wax u sheegayo oo waxay idiin u sheeg inuu ahabaa dhici karta waxdhe maahee nin odaya waayeel ahoo balabaad ama nabadoona inuu ahabaa dhici karta suu nabigu intuu ku daahay ilaa saxaabadu ay seexdeen bay halkaa kala baxeen wa fii xadiii cabdilwaari riwaayada cabdiwaari waxaa ku jira oon ku jirin way riwaayada ismaiil bn culaya wabiyullahi nabiga ilaahina yunaaji yani uqiimat isala salaadii baa la aqimay wanabiyullahi nabiga yunaaji uu la faqayo alrajula ninkii aynu isla garanayn famaa qaama oma istaagin suubanu ilaa salaadi xataa naama alqawmu ilaa ay saxaabada qaarkood seexdeen qolihii qabay ee hurdawaysa ma jibisa xadiidkanay ku dheggan yihin xataa naama alqawmu ayb waxaa lagu bushiyo la yidhi waxaa dhici karta intaan nabigu sheegin ka hor in hurdo ay weyse jibisa intaan la sheegin ka hor weeye ilaan waxaan waa naaqid weysuu jabiyaa nabigu ummadda steebsteebba ogu sheegay xilligii loo wayo loo cadiyey buu nabigu gudbinayey keenaa la yidhi xilligan hawshan ay dhacayso ee nabigu ninkan uu la faqayo ilaa saxaabadii qaarkoodee salaadda sugay ay gam'een qisadan xilligay dhacday ma intii la jideeyey in weysidu ay ku jabto hurdada mise waa ka ma haysa walaa taariikha markay naga daayo wey wabittaali waxaa lagu bushiyey naamadaasi riwaayad baa cadday xataa nacasa ay lulmoodeen wa farqun bayna annucaasi waannawmi maxaa u dhexeeya lulmo iyo hurdo waad garanaysaan nin walba laakiin ma tacriifin kartaan nin walba wuu yaqaanaa hurdo iyo waxa u dhexeeya lulmo wuu yaqaanaa laakiin haddii la hallaa qeexa ma qeexi kartaa yaa sheekh haddi caqligu hadduu joogo madan lumuninba haddaad indhaha indhahaisgeliso aad riyooto waad seexatay waa calaamada hurdida lagu garta haddaad intaad indhahaisgeliso aad riyaba iyo filimba lagu daaro waad seexatay waad garatee midda labaad lulmadu waxaa lagu yaqaanaa dareenkaada wuu joogaa dabaqdii hadalka waad maqli mana fahmaysid dadka yol ahaya ee kula sheekaysanaya in sheeko socoto oo la xadiiayo waad garanaysa laakiin waxa la sheegahayo ma fahmaysid kaa waa nucaas warkaba haddaad maqli weydana waad jiidatay waad seexatay ayib almihim marka xawaasta awoodeeda baa daciifaysa boqolkiiba sagaaشhan baaqina waa joogayaa amaa hurdada xawaastao dhan baa tegaysa waxaan ka ahayn dareenka jidhka wixii dhiba uu dareemayo wixii ku dhiba waad boodi qor hadday ku qabato waad dini hadday kaadi xisaabti kale ku qabtaan waad kici ilaahay fadligii adoo kor baa idin ka naxariista ilaahay adoo eh, eh, adoo quuranayo dakhar ku jira hadday alaabtan ku qabtaan waad kacaysa hadday neef ku qabatana waa iska socon warba ma haysid waa ilaahay fadligiisa subxaana wa tacaala neeftu moogtay xoogow eer fareeshka iyo hawadan bay kharibiyi gogol iyo dhar midna hallayn mayso alaabtan waaweyn laakiin reerkay kharibaysa gurigay kharibaysa aday ku nijaasayn wix oo kharibi ilaahay waa naxariis rabbi mana garanaysa haddii allaha ku toosiye ee ku dareensiiyey inay alaab khatara soo socoto tii aan dhibka lahaynna layidhi aad ka wada caawo dhan waa ilaahay min fadli illahi cala laakiin ma garanayaan wax yaroo nicmaa oodan fahansanayn markaad aragto wallaya waa laba shay isku meel ka wada imanaya midna waa lagu toosin midna lagu toosin laanna hurdada ka maslaxa badan xoogo hawadan la yar khaldahayo hurdadaad ku jirtaa ka wanaagsan marka waa tarjiix bayn almasaalix wاlmafaasid inaad fahanteen baan u male intaa waa kafta وxadثna cubayd الlah بن mعاad الcambariyu qal xadana abi aabihi mعaad الcambari xadana شhucb بن xajaaج can cabdilcaز بn زhayb samc anas malik bn male qaal wuxuu ihi uqiimat الsalaaةu salaaddii baa la aqimi wالnabiyu suubanuhuna yunaaji uu la koodaya rajul nin uu la faqahayo almunaajaat waa musaaraat اlkalaam aw israar اlkalaam falam yazal muusan nabigu ka zuulay yunaajihi ninka inuu la faqahayo la koodayo uu la shiray si gooni ah xataa naama asxaabuhu ilaa asxaabta seexdeen uma jaءa nabigu waa yimid fasallaa bihim waa tujiyey fasallaa bihim riwaaye marka ismaaciil bnu culaya uu warinayo cinda axmed wabni xibbaan wa abi cawaanata fii saxiixihi wa isxaaq rawiya fii musnadihi xataa nacasa bacdu اlqowm baa ku jirto isla xadiidka ah riwaaye hushaym asna uu warinayo oo isla xadiidkanana xataa nacasa alqawmu baa ku jirta wuxuu yidhi marka fatxubaariga waa runtii riwaayaadkaa saxiixada waxay tuseen buuri hurdada la sheegay inay ahayd lulmay ahayd lulma gunduruxsi ee eh, hurdo dhaba ma ahayd marka riwaayaadku waa la jamciyaa waa la isku fasiraa haddaan la jamcinina lama fahmo qiraa'aadku waa kal aayaad nimankiina cilmi qraad ka ahriyay sooma taqaanaan qiraa'o walba iyo riwaayo walba waa ka aayatin mustaqila waa la isku fasiraa macnahay caddaysaa riwaayaadka xadiidkuna waa sidoo kale xadiid mustaqilaad ah usoo kasoo ka dhiga oo fasiraya ijmaalkii iyo ishkaalkii tii hore ku jiray ayib mar hadday qisadu waaxid tahay makhrajkuna isku mid yahay waad isku fasiri ka dhigi maysa laba baaboo kala duwan wahuwa yadul calى ana الnawma almadkuura lam yakun mustaqriqan fatxubaariga sidaasuu leeyahay hurdadii la sheegay inaysan hurdo la si fiican loo gamay inay ahayn bay tusaysa waa runtii waxaa kaloo xadiidka ku jira oo muhiim jiddan oo lagu radiyaa xanafiyo salaada haddii la aqimo in la gala waa waajib bay abaan so masaajid arag masaajid beriga eshiya meelahay imaamka yihiin la aqimo hora imaamka xidhanaya laa ilaaha ila allah uu ninka muqiimka ee aqimay maxaa ku xiga allahu akbar istawi xataa safka sima ma laha dhaqankooda waa sidaa aqimidda sii dhammaynayaba waxaad maqlaysaa allahu akbar way la cirbinaysaa ay waay abaan marka lama faasil lama gelin karo xadiidkana baabi'inay salaaddii baa la aqimay kadibna nabigu shirbuba u istaagay nin baa nabi allow danbaan kaale ah aan tukada ii kaadi ma dhihin subanu calayh isalaatu wasalaam salaaddii baan nahaysee fadhiiso ma dhihin gal safaan ku idhi ma dhihin hawshii buu u dhammeeyey ilaa intuu ku dheeraaday ku dheeraaday dadkii ay hurdoodeen oo ay gamaanyoodeen saxaabada niman soo shaqeeya oo maalinka xoogay ahayd nin maalin soo shaqeeyana durba hurdo waa taqaanaa indhow isgashanaya xadiidka marka fiqigaas waa ku jira waxaa kaloo ku jira fiqi kaloo muhiimaho in haddii jamaaco la yahay nin ka mida ah faqi karto nahyigu wuxuu ku soo arooray haddii aan saddex nahay laba ma faqi karaan saddex haddaynu nahay laba ma faqi karaan haddii laakiin la badan yaho shan iyo lix la yahay nin ka mida ah la faqi kartaa intaan kale ma dhii karta anaa leexamanaya maaa kaa duwan fara badan dareenkaad ugu qabta muxuu aha laakiin marka annagoo saddexa ay laba afka isa saaraan yaa la haystaa ninkii laga tega dareen buu qaadaya fa ina dalika yuxsinuhu nabigaa yidhi hawshaa walaalkiin bay walbahaar gelinaysa oo dhibaysa taas marka meeshay ku jirtaa jamaaca haddii leeyahay laba ruux gooni bay uai karaan taa culays ma laha salaadda haddii la aqimo oy danu timaaddo farqi baa udhaxayn kara iyo in gaab a udhaxayn karta wey inta salaadda laga gelayo iyo aqimaadda intaaba way way bannaan tahay وxadثna yaحya بن xabيب الxاariثiي qال xadثna khالد وهو بن الxاariث الهujaymi xadثna شhuعب بن xajاaج can qتاad بن dcاmة السaduusi samictu أنس بن mالك yquل asgoaan maqlay kaana أصxaabu rasuuli الlah asxaabta nab waxay ahaayeen yanaamuuna kuwii gamaanyooda uma yusaluuna way tukan jireen walaa yatawada'uun maysan weyse qaadan jirin qaala wuxuu yidhi marka shucbe qultum waxaan idhi samictahu min anas qataadow maadaa anas ka maqan ila qataado waa mudlis shucbana tadliis ma ogolo azina ahwanu cindi min atadliis ba odhan jiray in la macsiyaysto la zinaysto ayaa ii dhaanta in wax la qariyo can iyo wax lasu qariyo ma ogolay aad buu u necbaa tadliiska yani nin walba warkiisa sumad iyo astaan u yeelo warka caddee hebel baa ii sheega asagaan ka maqlay dheh cancantan iyo hawlahan wuu nacbaa asagu marka ninkii mudaliska marku wax ka warinaya wadaba istaagaya weliba dhowr goor buu kusoo noqonaya waxaa dhi buhi maadaa anas ka maqlay qaala qatad wuxuu uhi ii wallaah haa wallaahi waan ka maqlay anaa ka maqlay ma aha wax layga soo tabiyey marka yanaamuun waxaad ku fasiraysaa yancasuun way lulmoon jireen ama sidiisa ku daayo waxaad tidhaahdaa waa qabla intaan laga dhigin hurdadu wayse jebin aan laga dhigin dhib ma lah xadaana axmed bn saciid bn sakhr addaarimiyu qaala xadaana xabaan xabaan ibnu hilaal xabaan ibnu hilaal albaahili in badanna waynu soo maray wadaadkaas so sidaa ma aha qaala xadaana xamaad bnu slma can haab bn aslam albunani can anas bni maliki anahu qaala wuxu uhi uqiimat salaaة اlcishaaءi waka salaaddii la aqimay intaa soo socotay salaaة اlcishaa mutaabacaadkii bu sheekhu ku keen salaaddii cishaa la aqiimay faqaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi lii xaajatu nabi allow dan baan kaa leh lii xaajatu faqaama الnabiy nabigaa istaagay sal اllahu alيه wasalam yunaajiiha isagoo la koodaya xataa naama alqowmu ilaa saxaabadii qaybo ka mida gamaanyoodeen aw bacdu اlqowm ama asxaabadii barkood uma salluu markaasay tukadeen waxaa kaloo xadidka ku jira fiqiyadkas ka mida taqdiimu alahami falaham taqdiimu alahami falaham salaadda wakhtigeeda ma bixin way ku sugi kartaa ninkana hawl ku dheggan waa laga fujinaya yacni masaalixda in la kala hormariyo hadday tasaaxum dhacana midba ka muhiimsan yaha la hormariyo kalena dib loo dhigo waa ku jira aakhiru kitaabi ahaara soo ma aha halkaa inoo jooga caawa allah subxaana wa tacala aclam maxaa tidhi ah, sheekh yuusuf wuxuu leeyahay haddii la aqin waaba la istaagay saxaaba say u hurdeen soo lama fadhiisan karo salaad marka la aqimay ee la soo istaagay buu nin saaabi saxaabiga nabiga iska lalaadsa hawshuu la istaagay waa la fadhiisada waa la sugi waa la fadhiista abu daawud bayna ku soo maray iyadoo faahfaahsan qisadu ya warkaas waynu soo maray su-aal kale keentaas way kaa fundowday hmm. ninkan dantiisa in loo qabto la gudo ayaa ka muhiimsan in salaad loo degdo wakhtigeeda uusan baxaynin wakhtigeeda waa taagan yahay ma daciifin cidhiidhi ma jiro waa waasic wakhtigeeda waa muwasac ninkana dantiisa waa dan uu la soo dhiirdo uu la sugi waayey in salaadda laga baxahayo waa in asaga la caawiyo kadibna aynu tukanno marxaba cabdiraxmaan wuxuu leeyahay haddii aan gaadhi saaranahay salaadna ay qabato biyana aysan jirin carrana ayn jirin maxaan samaynaya laba mid un weeye haddaad salaadda ay tahay salaad dib loo dhigi karo oo salaadaha la jamciyo ah duhur iyo casar oo kale maqrib iyo cishoo kale waxaa wanaagsan inaad dib u dhigto haddii marka aad ka wacaal qabto xilliga salaad dambe la gaadhayo wakhtigeeda inaad biyo helayso ama la degayo marka aad gebagabaysan karto haddii ay tahay laakiin salaad subax oo kale ama tii aad dib usoo dhigtay baa wakhtiga u dambeeye la gaadho oon dibdhig dambe uusa suurogelaynin derbigaad kuraasaad ku fadhida derbigaad gacmaha saaranaysa marka waxaynu taqliidinaynaa maalikiyo iyo xanafiyo ayb cinda shaaficiyana waa iska tukan bilaa maain walaa turaabin baa tukan wax qaba salaaddii baa laga tegin ma jiraan allaahuma inaad janaabo qabto oo xalay aynu soo maray cumar ibnu mascuud oo ra'yi daciif ah bimacnaa salaad ka tegi maysid ama derbiga gacmaha saaro ama ilaah way aragtaa meesha iga maraysa dhoo tuko marnaba salaaddaa ka tegi maysa cabdiraxmaan ma nusfahn khayr insha allah sheekh maxamed wuxuu leeyahay xanaaftu waxaad sheeday marka saa loo aqiimaba horey ka xidhaan safka in la samiya hawlahaas xaggee oga tageen ayagaad weydiin aniga weydiin maysid malay adiladaasi nusuustaa badankeed horta maysan helinba midda kale way awilahayaanoo waa aadaab iyo akhlaaq bay waajib ma aha salaadda la xidhiya waa waajib aaaar aan badankeed sugnayn iyo qiyaasadi waxbay isku jacburiyaan marka waa ra'iska madhabi ah sawaabkuna waa in la simo sababkuna la simo salaadda lama geli karo nabiguna wuxuu uhi waa min tamaami اsalaa cumarna sayidina cumarna ciidan bubu u xil saari jiray sababka soo sima oo mushaar ku qaata in sabka simaan oo haddaad muran keento ku dacweynu cumar kuu soo gudbin kadibna loo lagu bukooradayn weliba marka waxaa weeye layn baa loo samayn jiray safka u dambaysa xataa waa la markay u sheegaan in wax walba uu layngaraysan yahay buu salaada jiray radi allahu tacala canhu ardaa sidaasaa ama ah. xanafiyadu raygo ijtihaadigaa ah iska daaya marxab <laughs> sheekh cabdiraxmaan wuxuu leeyahay salaaddii biyana la waayey carrana la waayey ee la yidhaha laska tukada loo aqbalayaa aqbal horta alla u taalla wa tacaala salaadaha allaha naga aqbalaya acmaashoo dhanba isagaa awood leh salaadu xalay soomeyna soo marin waa dahaaradu maxay ahay shardun lisaxati الsalaa wالshardu ida tacadara saqطa اctibaaruhu tacadurkuna wuxuu noqon jiray ima cilman aw camalan soo sidaa ma ahayn yacni sideedaba sheekh cabdiraxmaan dahaaradu waxay dhammaystiraysay salaaddii salaaddii bay dhammaystiraysay haddii ayadii la waayey waxay dhammaystiraysa ma ka tegaynaa tusaale gaaban gabarha aad jeceshahay baa layidhi ilmahan ku jira in ayada ilmaha la dilo iyo in ayadoo ay dhimato wax udhexeeya ma jiro ma ilmahan badbaadinaa mise ayadan kahu ka siinaabuu dhakhtarku yidhi maxaad samayn lahay ma hooyadaa la badbaadin mise urjiifka hooyadaa la badbaadin ninka yidhi ilmaha la badbaadin islaantaasuu necab yahay waa in laga furo waa in laga furo ninka asaga gabadhu necab yahay in laga dalaaqo wey yaa maya waad baxsatay markaas marka waa asal iyo farax shee abdirxman waxaan oga jeedno weysadan marka horeba waxay dhammaystir u ahaydoo hagaajinaysoo bilaysay salaadday bilaysay shaygay bilaysay haddii iyada la waayey ma shayga o dhan baan ka tegaynaa mise asagun baan kala imanaynaa intaan ka awoodno idan fattaquu llaha ma staطactum ilaahay ka cabsada intaad awoodaan wayse waan weynay salaad ba laakiin awoodnaa ilahay inaan u tukanno xilliga markuu galo marka sidaasaa loo jeedaa ma aha aqbalkan allah iska leh badda innagu hadda sii geli mayno wuxuu leeyahay eh, haddaan diyaarad ku tukado anoon qiblada meelay jirto aan garanayno on ku tukado ama gebagabaysi hadhow saana ay ku tagto salaad markaan dago guryahayga imaado salaadii ma soo celi mise soo celinayo sidaa sawaabka lama soo celinayo sidaa salaad ku tagtay weeye xilligeedii la tukaday wixii shuruuddeeda aad ka awoodna aad la timid maca salaam lagu noqon maayo haddiise aad soo celiso dhib ma laha khuruuja min alkhilaaf sheekh axmed diyaaradda dariishadeeda ma lagu gebagabaysan karaa dariishadaha iyo birta iyo maxaa u dhexeeya kuraasta aad ku fadhiday iyo daaqadda maxaa u dhexeeya isku mid un wey kulli waxaan dhulkunbaa laga sageero laga sameeyey marka ciid ama laga sameeye ama batrool ha laga miire kuuxan waa wax dhulka ka yimid wey calaa ra'yi ilmaalikiin marka dhib ma laha waalxanafiya marka uun salaada yaan laga tegin ama xanafiyow maalinka ayadaa kadibna shaafici u laabee salaada umin xilligeeda ayaan laga tegin haddaan markaa dib loo dhigi karin oon la jamcin karin marxaba taas waa talabixina su-aal ma aha marxaba marxaba saddexda dambe iyo subax aanaan ogolayn saddexda dambe ee subaxa inaan cashirka wadi jiray kadibna uu socon waayo somo uu dhaqaaqiya kitaabka inuu dhaqaaqoo dhammaadahaa raadinaya inta la akhriya inaad fahanto isku day soomaali meel ordaanu garan maya oo jaamaco xaggeed u qamaami siddeed boqoloo xadiid baa hadda maraynaa sideedaa boqol ee xadiid soo fahan niman yemaniyon waa u tegay baan jeclaystay dariiqadooda laba kun iyo afartii ardayga yemaniga ah kitaabka isago dhexdaas wuxuu safrahayaa bil buu maqnaan haddana meesha uu marahayo kala qabsan inta hore dhabta hawlu taalla ma ku soo ceshan maayo inta hore uu joogayna wuu qabsan inta dambana wuu wadi muhiimaddu intaa uu haye ee la kulmay isku dayo inuu xifdiyo oo qabto baab hebel ka warran maba soo marin buu weligoo dambana ku noqon maayo orodkan kitaabkan daftar ilaa daftar in la dhammeeyo ah kitaab baan khatimay dhammeeyey waxna aan laga qabann waa dhaqan soomaaliyeed qur-aanka wiilka u dhammee qalimuudiida ka rid xoogow qaalmihii aad bixin jirta hawlihi baa idinku qufilan intaa yarteed soo martay haddaad qabato sheekh caalimaad noqon aw jaamacu waxba muslim dhammaadkiisaa ku ordin waynu wadaynaa saddexdaa habeen haddii rabbi noo sahlo saddexdaas toban xadii soddon xadiid aad usbuuci qaadato ma dhib baa jira inta anugu aan jacbuuna aad fahanto wix kalena aad sharax ka soo akhrisato xaggeed u qamaami intaa yarta cashir iyo cadbi waa la yaraystaaye maad budlisid oo nafta ka goysid oo dhan walba ka istaagtid oo toban sharax ka akhriyid waaba jaanis kuu furane miyaan isfahanna yaa khayr insha allah khayr insha allah marxaba jaas ahlu beytku ka hadlo mhm. khasaais cali khasaaisu cali baa la yidhahda isagoo duuban ma ma xusuusin lakin isagoo takhriijsan wuu jira waa maطbuuc taxqiiq wuxuu leeyahay abusxaq alxuwayni baa jira waa maطbuuc gooni ah isagoo juz-an wuxuu ku dhex jiraa sunan kubrigiisa ku dhex jiraa sunanubra qayb ka mida wey waa jus ka mida uu ku jiraa soo gooyin loo daabacayna wuu yaallaa maktabad dheer xadiis waad ka akhrisan kartaa marxaba khayr wey sheekh xasan waad maqlayseen su-aasha shan maynaya ya sheekh xasan su-aashiisu way dheereed khulaasadu waxaa weeye aalu beytka nabiga calayhi salaatu wasalaam xuquuq baynagu leeyihin haddaan muslimiin nahay oo nabiga rumaynay calayhi salaatu wasalaam oo diinkiisa aan sheeganayno so in xaquuqdoodii la barto oo culimmadoodii la barto oo ninkii ayaga ka agdhow ama waxtaraya ama difaacaya aan la dulmin oon lagu xadgudbin ma wanaagsano hawshaas yuu hadalka sheekhu ku wareegaya wadaadka hadalkiisu waana sax weeye waa sax run ahaantii soomaalidu intaan ka warqabo ahlubeytka aad bay u jecel yihiin aad bay u jecel yihiin bal wadaadkii la odhan jiray axmed maxamed shaakir wuxuu nagu qiray haddaan acaajibnahay kulligeenba inay nasca shiiciya nagu jirto taxliiqaadka uu ku leeyay calaa rawda nadiya fii sharxi durar albahiya wuxuu leeyahay maa min cajamiyin ilaa wa fiihi nascatun shiiciya saa soomaalidu waad aragteen dumarkoodu ee abbay faadumay xusaan abubakar ayago xus weli maad aragteen abubakar ma xusaan oo cumar ma xusaan oo xafsa ma xusaan oo caaisha ma xusaan ummahaat lmuminiin ma xusaan cali qawi nin aan soomaaliyan aqooni macalcaammada sayidina cali waa la yaqaan cali qawi baa la yidhahdaa cumar iyo cumaan iyo abubakar lama sheego soomaalidu sideedaba waxaa iskaga jirta nasca shiiciya ku jirta marka in loo sheego fadliga ahlubeytko loo akhriyo oo hadda wax badan ba ogamaysi baahano waa intaanu saan isleeahay kolley aalubeytka fadligiisana waa wanaagsanya kutub goonaa laga qoray mu'alafaad bay leedahay waa taageersannahay waa jecellahay ciddii kaaga baxdana in la dilaa baan qabna annagu laakiin waxaan diidannahay aalubeytnimada lagu maxaabsanayo sheekh xasanow dumaxaabsigo waxaa jirta siyaasad ku dheehan bal aalubeytnimada siyaasadeed oo tiina lagu rogay ah ee lagu kala jabiyey ah ee lagu qaybiyey ah ilaa waagidama dhiiggeeda isbanaysato oo niman farisiyiin ah caajim ay wadaan aan xataa aalubeyt shuqulba ku lahayn oo xataa abtirkooda aan aqoonin oo waxay mudan yihiin aan aqoonin oo barkood xataa diinkoodaba aan la garanayn waxay yihiin ayaa dhibkaasaa iska jira dhibkaasaa iska jiro hadda weliba africa awood badan kaga socota koostiga ee etoobiya kenya dhib badan ku haysa ninku mujarad uu aalubeytka ka hadlo xaqooda uu ka hadlay waa ku taageersannahay waa jecel lahay dhibna ooma aragno laakiin aalubeyt jacaylnimo baabi'inaysa saxaabadii kale oo kala dilaysa aalubayd iyo saxaabadii oo kala dilaysa nabiga saaxiibadii iyo ahalkiisii kala geynaysa ma qaadan karo ma qaadan karo abu caliyu meel keliya kugu qoran lagugu dulmo oo lagugu taabto waa khata waa xadgudub imaamka aan dadka ugu jecel lahay sheemxaan cabdilwahaab wiilku ku urtay cali baa la odhan jiray asaga kunyadiisu waa abu caliy shacabdibsaan mu taqaana kunyatu sheekh cabdiwahaab waa abu caliy wiilkiisa u weyna cali baa la odhan jiray wiilka ku xigana xuseen baa la odhan jiray hal gabadh buu dad ka dhalay faadima la odhan jiray dumar hal gabadh buu ka dhalay raggiisu dhowr iyo toban bay ahaayeen carakawaa xasan xasan wiil xasanna wuu dhalay xuseen buu u bixiyey cali buu u bixiyey gabadhuu dhalay muxuu bixiyey faadumo waa wahaabi wahaabi ninkii asaasay weeye ahlubeytka annaga waan jecel lahay saxaabiya iyaguna waa laba garab oo diintu ay wada xurmaysay qadarisay in la kala geeyana ma ogolin in laysku dirana ma ogolin marka xoogow baasha siyaasadaysan bay soomaalidu diidan tahay ma diidanaan filaya ahlubeytku ayagaaba horaanba howlahan lagaba soo gaadhayba kutubta ogu roonaad ka akhrin karto kutub gooni a jirto laga qoray kutub gooni oo laga qoray baa jirta khasaasu caliy ibn abi aalib nasaa-i ule waa maطbuuc kitaab aad u qiimo badan wey kitaab aad u qiimo badan wey alimaamu dahabi siyarkiisa laba mujallada u horraysa uu saxaabada kaga hadlay hal ninoo aalubeyda ama gabadh aalubeyda uu ka tegay ma jiraan kulli oo u tarjamaysta xaafibna kaiir bidaaya wa nihaayihiisa kulligood waa keenay kulligood waa keenay caliy madiini kitaab buu ka leeyahay axmed risaaluu ka leeyahay daara qudni risaaluu ka leeyahay nin muxadiثoo caaliman wax ka qorin waa naadir laakiin waxay diidan yihiin in laisku dhufto ninna waa ahalkii rasuulka iyo nasabkiisii iyo sharaftiisii nimanna waa ansaartiisii iyo ahalkii u gargaaree nabiga garab istaagay ciidankiisii ahaa marka isku horkeenkan siyaasadaysan ee ummadda midyaha iskugu dhiibay baynu diidannahay ee wax kale sheekh xasanoo ma jiro allah ku barakeeyo baarak allah fiik mhm. yaa fadli badan waa laba siyaasadeeyaa aalubeytka cali baa u fadli iska dheh saxaabadana abubakr baa u fadli badan shiicadana u waayin sunnadanaada u waayin soo dhagba <laughs> ibnuljawsi baa asagoo fadhiya bakhdaad yaa qolyo shiica iyo qolyo sunniyuno ishaysta waxay dhihiin abulfaraj baynu ku kala baxayna waxaa le abulfarajow yaa fadli badnaa abubakar iyo cali shiicaduna seefiy qoryo haystaan kuwana seefiyo qoryo haystaan ninku maanta ku qalloociyo wadaadku inuu ka badbaadaya ma aaminsano wuxuu yidhi waxaa fadli badnaa ninkii ay gabadhii nabiga hoostiisa joogtay man kaanat ibnatuhu taxta damayr buu isticmaalay nabiga maba dhihinba man kaanat ibnatuhu taxta ayaa fadli badnaa sunniyiinta waxay dhahdaan haa annagu u jeeda maxay la caaisha nabigu uu qabay waa ina abubakara ah. qolya waxay dhahen damiirku wuxuu u noqonayaa faadumo oo cali baa fadli badan waxaa loo jeedaa nabiga gabadhiisa buu cali qabay iyagoo kanacsan bay kala dareereen waadkana waa siibtay marka marar badan waxaa loo baahan yahay siyaasadda hadda marka hadday ku qabtaan ahlu beytkana cali baa u fadli badan dheh saxaabana abubakar baa u fadli badan ayib marka waxba yaan la isku dirin dadkan dad danaystayaala isku diray dadka zuhaada ee mukhlisiinta saadiqiinta aalubeyd ee saxaaba iskama horkeenaan iskumana diraan dad haddaad arabto saxaabi iyo aalubeyd iska horkeenaya dana khaas ay wataan dana siyaasadeed shubha baa soo gashay aafo kala wada ayib su-aala baan u malaynaya ijmaaca ninka inkira maku gaalooya miyaa su ijmaaca daruuriga ninka inkira waa gaal ijmaaca daruuriga ninka inkira waa gaal ijmaaca qaciga ninka inkirana waa gaal ijmaaca daniga a maya ijmaaca daniga ninka inkira maya ama adaruuri wاlqaطci ninka inkira asagu waa gaal lianna wuxuu laasimsadaa nas laysa hunaaka ijmac daruuri ama ijmac qaطci ah ila wa fii mas'alatihi nasun masle walbo ijmaca uu ku saabsan yahay nas baa ka hadlaya marka ijmaaca beenintiisu waxaa ka laazimi naska qaciga meeshu in la beeniyo ama ka daniga ah asagu beenintiisa iyo diidiisa midna laguma gaaloobo haddaad u jeedo aslu xujiyatihi ijmaaca xujanibadkiisa ninka dafira takfiirintiisu waa masalatu khilaaf jumhuurtu waxay u badan yahin la takfiirinayo hazaali iyo juwayna in lagu gaaloobaynin bay qabaan wallah aclam marxaba imaamku wuxuu leeyahy su-aalaha la soo joojiya adaa u dambeeya mm, waktiga baa dhammaaday la tukan lahaa wey su-aal ma ogola hal su-aal baan ma halkaas su-aalun ka jawaabaya ma ayaad fasiraysaa maxaad maxaad ku daraysaa su-aashiis waad maqlayseen wadaad dhib badan weeye su-aashu hilibka geela waxaad soo marray buu idhi waxaad sheegtay in culimmadu badankood ay qabaan inaan laga weysanayn culimmada badankood waxaan ka wadnaa madaahibta afartaa madaahibta afarta badankood baan u jeednaa xanaabilada waxaan ka ahayn saddex madaahibee kale waxay qabaan in laga weysanayn amaa xagga muxadiiinta haddii la yidhaahdo akar muxadiiin waxay qabaan in laga weysaysto markaan ummadda ka hadlayno madaahibta inta badan ku fadhiisinaa afarta ah ilaa iyadaa loo badan yahay midda kale wuxuu raaciyey wadaadku wuxuu yidhi haddaan anu aaminsanahay hilibka geela inuu weysada jabiyo kadibna uu salaadda iga bixiyo nin hilib geel soo cunay salaadayda maxay noqon so sidaa maahayn ninka ku tujiyey ee salaada ku geliyey hadduu qabo hilibka geela inuu weysada jabiyo xagganna aad ku xidhato salaaddaa ma asixin mana ku xidhan kartid adugu waxaad qabtaa weysada jabiyo hilibka geela ninka kutujiyana wuxuu qabaa inuu weysada jabiyuu qabaa marka seebuu kuu tujiyin hadduuba qabo inuu weysada jabiyo hal suuran bay ku dhici kartaa inuu halmaamay aduguna aad hubto inuu hilibgeel soo cunay ninkaan lama tukan karti halkaasaad ku tukan bannaankaa waad kala tukanaysaan ninka laakiin ku tujiye hadduu yahay nin qaba hilibka geela weyse inuusan jabinin waad la tukan kartaa ruuxaa dad manaadka isku waafaqdaan lama tukan kartid haddii laakiin manaadka isku khilaafsan tihiin waad la tukan kartaa tusaale gaaban qiblada in loo tukado inay shardiso isma waafaqsani waxaa tira adu qiblada wataas inagoo safare halkaa inoo tuji muxuu maya halkaa weeye wadaad kale wuxuu hi maya halkaas weeye afar ninba waan iskhilaafnay mise tukan kartaa islama tukan karo limaada waxaan isku waafaqsannahay asalka ah qibladu meelaan ka inaan loo tukan karin haddaan isku khilaafno oo anugu huba inay xaggaa tahay malaa'igi adnaad xagga ku dhufato nin walba meesha la loquman buu u tukanaya hilibgeeluna waa sidoo kale ninka kula aaminsan inuu weysada jabiyo adoo og inuu soo cunay kuma xidhan kartid ma ninka laakiin aaminsan inuusan weysada jabinin aaminsan waad la tukan kartaa ama soo cuno ayuun soo celin ma isfahno marka asaga wallahu aclam hawshaa hadda kahor waxaan ku sharxay eh, manduumat alqawaacid alfiqiya naasir asacdi faahfaahinteeda ayaa laga raadiyay in sha allah